lagu baranayo ama goob cibaado ama shay kaloo cibaadaab adaad u socoto xaj iyo cumru wuxuu dooniba ha noqdee inaad si xasiloon iyo deganaasha aad ku tagtodan degdegin oo si anshaxa iyo aadaabta waxyeelaysa aadan ku aadin qaala allahu tabaaraka wa tacaala waman yucadim ruuxuu weyneeya shacaa'ir allahi ilaahay astaamihiisa iyo calaamadaha rabbi ku-xusuusiya lagu garto fa inahaa shacairtaa oo la weyneeyay min taqwa qulubi cabsida allay ka mid tahay qalbiga cabsi qalbigu haddoo cabsadana xubnaha iyo jawaarixda ayaa cabsanaya laga wadaa waynu soo marray aayadda dhowr goor baynagu soo noqnoqotay wa can abi hurayrata radi allahu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilahi baan maqloo yaquulu leh idaa uqiimat isalaatu salaadda haddii la aqimo oo aadaankii intuu dhaca aqimidii lagu gelayo lagu dhufto falaa ta'tuuha salaada ha tegino ha aadina wa antum tascawna idinkoo ordaya oo guclaynaya ama ruclaynaya wa atuuha salaada tagoo aada wa antum tamshuuna idinkoo lugaynayo oo si tartiiba ah u socda wa calaykum sakiina dushiinnuna ha ahaato xasilooni ama dushiinna ay tahay xasilooniya deganaasho famaa adraktum waxaad haleeshaan idinkoo tartiib u socdo oo kaadsiinya u socdo markaad talaada aadaanoo tagtaan wixii aad ka haleeshaan oo rakcaadkii imaamka aad ka gaadhaan fasalluu tukadaoo la tukada wamaa faatakum wix idin dhaafoo laydinkala hormarana fa atimuu dhammaystiroo la imaada muttafaqun calayh zaada muslimun imaam muslim wuxuu kordhiyey fii riwaayatin lahu riwaaya asagu uu leeyaho bukhaari uusan la wadaagaynin fa inna axadakum midkiin ida kaana yacmidu ila اsalaa midkiin hadduu salaad u qasdo yacmidu ay yaqsidu bay ka dhigan tahay midkiin hadduu salaada u qasto oo salaad u socdo u baxo fa huwa fii salaatin salaad buu ku jiraa intuu sii socdaba nin salaad ku jirana inuu dhaqdhaqaaqo ama degdego ama ordo ama qaab dhaawacaya akhlaaqda iyo adabka uu la yimaado lama ogolo xadiidkaa marka xadiid culus weeye idaa uqiimat الsalaaةu salaaddii hadii la aqimaa la yidhi waa wixii masaladii lo odhan jiray aلtanbiihu biاladna cala alaclى baa ku jira aلtanbiihu biاladna cala alaclى xilliga ugu dambeeya ee ruux salaad soo aaday uu ka baqaya in ama takbiirat اlixraam ay dhaafto ama ragcad ay dhaafto ama salaadii laga horbaxo waa xilliga aqimaad u dhacdo xilligii bini aadamku aanay u ahaayeen inay degdegaan ama ordaan ama laxaadsadaan ama rucleeyaan oo ahayd ama ah xilliga la aqimo salaada ayuu nabigu leeyaan la degdegin yaan la ordin idaa uqiimat isala idaa nuudiya maaha idaa nuudiya lisala maaha marka loo aadama ma aha wakhtigeedii marka la gaadho maaha xilligii la aqimay buu nabigu leeya lama degdegi karo lama ordi karo haddiiba laguu diiday marka aqimaadii in loo degdega la diida ama la ordo wixii kale waa ka sii fog yahay wey wax kale looma ordi karo looma degdegi karo tartiibbaad ku aadaysaa way salaada maxaa yeele cilladuna waa inaga soo maro waxaa weeye tillaabooyinka aad tartiib soconayso tilaabana ajir baa lagaaga qori midna dembi baa lagugu dhaafaya midna waa lagugu dalacsiin waxba marka tilaabahaa tillaabooyinkaas ku yarayni tartiibtaad u socotay u soo soco wixii aad ka soo gaadho la imo waa khayr wixii kalena la imow ajir baad ka helaysaa socodka tartiibta aadaab ku jirta akhlaaq baa ku jirta marka atanbiih biladna cala calaa baa la yidhaahdaa ayadoo sidaa tahay buu nabigu mar labaad dhuujiyo adkeeyey oo wuxuu yidhi idinkoo lugaynaya aada salaadoo idinkoo orday aadina xasilooni iyo deganaashana ogaada labo wixii aad haleeshaan tukad oo la imaada wixii idin dhaafana dib kala imaada masaladii khilaafiga ahayd isku khilaafeen culummadu baa ku jirto ruuxa salaadu ragcad lala dhaafay ama laga horgalay wuxuu ka soo gaadhay imaamku ma salaadiisii bilowgeediiba mise waa dhammaadkeed culummadu waxay u badan yihiin wixii ku dhaafay iyo wixaad soo gaadhay imaamka aad ka soo heleeshay marka la fiiriya adiga wax lagula dhaafay qaybta imaamka aad ka soo gaadhay baa hordhic iyo horaantii salaadaadii awalkeeda wey imaamku markuu salaamo naqsado intaad gadaal kala imanaysana waa salaadada dhammaadkeedii iyo aakhirkeedii wey saasaa raajixa mar saddexaad buu nabigu dhuujiye wuxuu idhi midkiin hadduu salaad soo aado salaad buu ku jira nin tukanayuu la mid yahay marka degdeg iyo faraak ciyaar iyo meelo badanoo la fiiriyo iyo lama ogolo wey وcan ibn cabaasin radi allahu tacaala canhuma anahu qaala wuxuu nabigu yidhi cafwan anahu dafaca maca nabiy nabiga inuu la dhaqaaqay buu ibn cabaas sheegay dafaca maca nabi nabiga inuu la dhaqaaqo oo la lugeeyey oo uu ka butaacay yowma carafata maalinkai carafo uu ka dhaqaaqay maalinkai carafo uu carafo ka dhaqaaqay markii haddee gabalku dhaco waa aragteeno waa laga taga musdalifa la aadaa aad baana loo qulqulaa fasamica اnabiyu nabiga wuxuu maqlay waraa'ahu gadaashiisa wuxuu ka maqlay zajran shadiidan caydhin daran buu maqlay zajrigu waa marka geela iyo xoolaha iyo lacanaante ee inay ordaan ama dheereeyaan ama badiyaan laga doonayo ninkii dameer watay ninkii baqal watay ninkii faras watay iyo ninkii awr wataba canaanta xoolaha gaadiidka la canaanayo ayaa zajriga hadda laga wadaa fasamica nabi nabigu wuxuu maqlay waraahu gadaash wuxuu ka maqlay zajran shadiidan caydhin daran buu maqlay iyo wadarban garaacid xoolihii la garaacayo la yadayo inay ordaan la doonayo iyo wa sawtan dhawaq lilibili geela loo dhawaaqayo la fiijinayo marka geela lagu cabaadee la raba inuu dido oo uu ordo ayaa loo jeedaa fa ashaara bisawtihi jeedalkiisaba nabigu ku fiiqay oo ku muslimiintii geela kicinayay ama dhawaaqayey ama fiijinayey ama garaacayay iyuu nabigu yuu jeedalka shaabugiisiibuu sidaa ku yii war tartiib tartiib wey wa qaala wuxuuna nabigu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow calaykum bisakiina war ogaada xasillooni deganaansho tartiib u socda fa ina albira samuhu ma aha iyo wanaaggu khayrku laysa bilidaaci laysa bilidaaci geeloo la cidhbiyo oo la kaceeyo oo la caydhiyo khayr kuma jiro wey idaacu waa alisraac waa in geela salka laga galo weye dabada laga galo faina albira samuhu laysa ma ahanin bilidaaci ay bilisraac rawaahu lbukhaari warawaa muslimu bacdahu muslimin barhkiibuu wariyey marka waxaa weeye deganaan haddii carafa la aadiyo haddii musdalifa la aadiyo haddii mina la iman iyo haddii salaad loo socdo iyo haddii goob cilmi loo socdoba tartiib iyo xasilooni iyo anshaxa in la ilaaliyo ayaa la doonaya albiru aطaacatu birugu waa samaha waxaa weye waa ilaah laaico loo hogaansamo walidaacuna bidaadi mucjabatin qablaha yaaun wahamsatu maksuura wahuwa alsraacu waa degdega wey baabu ikraami dayfi wuxuu baab yahay martida in la maamuuso oo la xurmeeyo oo la qadariyo oo la karaameeyo sharcigu wuxuu ka yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacaala awalu man adaafa awdaafa aduyuuf nabiyulahi ibraahim buu ahaa sida la sheegay calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim baa ugu horreeyey axad dad marti qaada wixii intaa ka dembeeyey sunatulcarab waalcajam ayay noqotay dadka in la marti suuro qaala allahu tabaaraka wa tacaala hal ataaka nebi allow ma kuu yimid ma kuu dhabow ma haysaa warka ah xadiidu dayfi ibraahiim ibraahiim martidiisii warkeedii iyo qisadoodii ma haysaa martidii almukramiina la maamuusay la karaamay cinda allah wa cinda ibraahim ibraahim basna waa karaamay wuu maamuusay malaaigna waa ahayd ilahay agtiisa waa ka maamuusnaayeen waa ka karaamaysnaayeen id dakhaluu calayhi maray u soo galeen faqaaluu ay yidhaahdeen salaaman nusalimu calayka salaaman wey waa ku salaana wey salaaman taasi waa waxaa u dhahaysaa ficil go-aan lagu nasbinayaa nusalimu calaykum aw calayka salaam wey waxaan ku salaamaynaa bay ka dhigan tahay ibraahim wuxuu yidhi salaamun calaykum salaamun wey marka asaga salaamtii raddigiisaa ka xoog badan salaamtooda lianna cinda ahli اlcarabiyati aqwa wa ahbatu min alnasbi godaalka wuu ka xoog badan waana ka sugnaansho badan yahay kordhowga ayagu waxay dakhaluu calayh faqaaluu salaaman ibraahim wuxuu ku radiyey salaamun salaamun buu marka rafcigiisaa raddigiisaa ka xoog badan salaamtooda midda horena nusallimu calayka salaama baad odhanaysaan tan dambana qaala ibraahim wuxuu yidhi calaykum salaamun bay ka dhigan tahay ama salaamun calaykum oo gadaal aad culays ma laha qowmun munkaruuna qolyo la aqoonin idinkoo ah haddana waad salaamantihiin bursaanta waa idinka qaaday qowmun munkaruun garan waaye reerkii faamilkoodo dhan baa la yaabay niman dhallinyaroo qurquruxsan ousan garan weyn oo meel ay ka yimaadeen iyo waxay u socdaan intuu si fiican u dhegtay buu garan waayey marka wuxuu idhi col miyaa mise malaa'ig marka hadday u timaadana howlgal bay ku jirtaayo tolow yaa lagu fadhiisan doonaa nabigu marka waa waa cabsaday faraaqa waa siibta ibraahim waa si hoosu u baxay wey waa martidu markay kuusoo fadhiisiyo dad fadhiisiiso inaad waxaad ugu maqan tahay dareenta ma quruxsano gobonnimadu iyagoon ku dareemeen wixii soo dhigtaa la rabaa bal fadhiya riinji baan idiin raadinayaa ma ma quruxsano bal fadhiya meelahaan wax ka fiirinayo waa laga quruxsan yahay iyagoon ku dareemintaa tartiib dhas tidhaahdo wixii rabbi kuu soo sala soo hordhig marka faraaqadu waxaa waa in insilaal si aan la dhowroofayno oon doqon magaratan u siibato faraaqa waa siibtay nabiyulahi ibraahim ilaa ahlihi reerkiisii buu u degdegay wuxuu la yimid bicijlin dibi samiinin shilis oo markaasi dibi nool buu la yimid oo quman dibi buuran buu xadiiaayaddii kale fa jaa'a bicijlin ay mashwiyin dibi buuran buu intuu soo gowracay u loogay buu soo shiilay soo hordhigay faqarabahu ilayhim waa u dhoweeye wuxuu dib u doortay xoolaha nabigu dhaqdaa lo ahaa baa la kale muunaha geella ma lahayn adhina marka ibraahim ma lahayn lo u joogtay lodii buu dib wanaagsan ka xulay oo buuran oo shilis markaasuu u gowracay oo soo kariyey isagoo diyaaruu keenay faqarabahu ilayhim waa u dhoweeyey gobonnimo kale wey weelkii aad wax ku soo dhex la rabaa intaad meesha dhigto bal ku soo dhowaada haye bal adug soo kac soo fadhiiso gobonnimo maaha waa in weelku la hoosgeeyo martida ay weelku meeshay rabaan loo dhigo intaad meeshaa bahal weyn dhigto isku imaada kaalaya sax maaha inay duruuf kala keenta ma asalku waxaa weeye weelkaa la dhowaynaya ayagaa loo adeegaya ayaga in la soo kiciyo maaha faqarabahu ilayhim weelkii iyo dibigii iyo hilibkii iyo soorkiibuu u dhoweeyey malaa'igtii qaala markaas wuxuu yidhi alaa ta'kuluuna ma cunaynin maad cuntaysaan maad raashimataan maad cidgashaan waa gobonnimo cuna amar ma ah raashinka amarka qayax laga fiican yahay marka wuxuu yidhi alaa ta waa cardi bandhig weeye idan ibraahim almukramiin taasuu imaamku rabaa inuu ka daliishado dayf oo dhan baasiisba in la karaame mudan buu imaamku rabaa nawowi aayadda macnahaas u daliishanayaa halkaasuu rabaa inuu uu kala sarbaxo hawshiisii wa qaala tacaala ilaah wuxuu kaloo yidhi wajaa'ahu waxaa u yimid nabiyulaahi luut qowmuhu tulkiibaa u yimid yuhracuuna ilayhi iyagoo degdegaya isagay ku soo wa min qablu hadda ka hor falkaa ka horna kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sama sayi'aad waxxunbay ku dhaqmi jireenoo in ragga loo tago xagga dambe laga mara ah waxxunbay yaqaaneen qaala luud wuxuu yidhi ayagaana bilaaba falka asaga wax looga horreeye ma ah waa cudur bini'aadan bilaabkii ugu horreeyey ilaa amminkana hadhila oo aafo noqday qaala yaa qawmi tulkay wuxuu idhi haaulaa'i kuwan ma arkaysaan banaatii gabdhahayga weeye gabdhaha muslimaadko dhan buu u jeedaa leannu nabigu caruurta muslimiinta iyo gabdhahoodu waa gabdhihiisii aab u yahay waalid buu u yahay marka haaulaa'i banaati gabdhihii ilma luudbesa ma ah waa gabdhihii muslimaadko dhan buu ujeedaa haddaad dumar u baahantihiin dariiqeeda soo gabdhahan oo dhan baan idin siinaya hunna atharu lakum ayagaa idiin nadiifsan rag wax laga dayo dumar baa ilaahay ugu talagalee ka leexda nasliga iyo taranka halkaasuu ku xidhan yahay edabdarrada joojiya qashinnimada fattaquu llaha ilaahay ka baqa walaa tukhsunii hay fadeexayna fii dayfi martidayda alaysa minkum rajulun rashiid waa nin garaad le oo wax garanaya miyuuso idinku jir waa idin side qisadu qiso iska dheerbaayayde gabadh nabi luud u dhalay calayhi salaatu wasalaam oo biyo doontay ayay ku soo hagaageen ibraahim bay soo mareen ibraahim iyo wixii malaa'igtii dhex maray ka sheekeeyey in loo socdo qaryadii luud oo la rogahayaa loo sheegay oo kii yidhi meesha luud baa jooga waxaa la iska daa waa war dhammaystiran weeye wax walba waan badbaadinaynaa waxaan habartiisa ka ahayn uu qabo ee <clears throat> shaydaanta ah marka gabadhii baa niman dhallinyara mikaa'iil iyo israafiil jibriil bay ahaayeen bay sheegen culamaau siyar wa tawaariikh aaaar badanoo ay ku timid axaadiista qaarkood dacfi ku jirna way tilmaantaa malaku jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil saddexdaa oo dhallinyaraa iska soo dhigay biniaadam isku ekaysiiye oo qurquruxsan oon dalkaba laga aqoonin baa gabadhii oo biyo soo dhaamaysa ku soo baxay markaasay dhaheen waxaan rabnaa nabi nabiyulaahi luud gurigiisa nagu tilmaan waxay tiri halkan iisii jooga biyihii bay la oraday ceelkii ugu yimaadeen biyihii bay la oraday aabbaheed bay u geysa guriga waxay tihi aabbow waxaan arkay niman dhallinyaro ah oona weligay ruux la mida ara quruxdooda iyo shaniga ka muuqda tolkaana waa taqaanaa waxay marti ku sameeyaan adayna ku rabaanoo ikaa way nagu soo socdaan maxaan samaynaa nabi luud baa diyaargaroob martidiiba soo asagii gabadhiisii baa baxay waa la soo qaaday guriga laakiin waa la qariyey ruux bini aadana ma ogeyn oon ka ahayn reer luud habartii baa warkii ogaata habartii baa hoosta ka dhaqaaqday nimankii shuqulka xumaa u tagtay waxay tidhi niman dhallinyaroon weligoon la arag oo kuwaad ku marqaami jirteena yaa guriga jooga maanta aafadaasay aafad u ahayd aafadaasay ahayd nabi nuud qaabkaas uga hadlay marka maaluhaahidku imaamka ka raba qisada waad ka dheregsanta walaa tukhzuunii fii dayfi marti waxay mudan tahay way in la karaamayo la maamuusee lama ogolo in meel lagaga dhaco lagu xadgudbo martidu waxaa weeye aad baa loo maamuusa saa darteed xafs ibnu khiyaas markay marti u ama xer u timaado xadiid ka rabta ama nin soo booqdo xadiid ka raba u yimaado raashin buu u keeni jiray abitaan buu u keeni jiray wuu maamusi jiray ninkii idhahda may anu cabbi maayo anna xadiid kuu sheegi maayo u dhihi jira man lam yakul طacaamana falaa nuxadiثuhu ninkii wixii aan u garanaya biyaha ama shaaha aan u keennay ama marti soor wanaagsan u keenna cabbi waaya anugun hal xadiid u tami orda iska taga xadadana fulan iga maqli maysaan waagii dambe waa la ogaaday ninkii xabs miqyaad u taga ee xadiid ka raba ama masale ka raba horta wuxuu keeno waa inuu cuno calaf iyo baad iyo biyo wuxuu keena waa in la qaato kadib toban xadiis iyo boqo xadiis buu kuu yeedhinaya haddaad laakiin diiddo soo hal xabba kuu sheegi maayo hal xaraf kuu sheegi maayo marka martida aad baa loo karaameeya ninka la odhan jiray qise dariif oo aad u badan baa dhex sayidina cabdullahi bni cabbaas iyo abu ayub alansaari reer bani haashim niman aad u badan bay ahaayeenoo wixii abaal loo gala iloobin kooda saqiirka xataa ka ab daba istaagay ahaayeen Eh, idinkuna kulligiin waxaa tiraan reer bani haashim baan gallaay reer bani caqiil baan gallaay reer bani makhsuum baan reer bani cabdidaar soomaaliya o dhan quraysh bay isku shubtay khayr allah ka dhow almuhim cabdullahi bni cabbaas oo amiir ka ah magaaladii basre la jiray oo khilaafadii sayidina cali amiir u ah, ayaa waxaa soo martay u yimid ku soo degay abu ayub alansaari abu ayub alansaari waad ogtihiin hadde taariikh wasiyar abaalku uu ku leeyahay reer bani haashim ku leeyahay oo uu kaga yeeshay xaq asaga waajib ku ahaa oo gobonnimo oga soo baxay nabigu waa kii gurigiisa dejiyey maamuusay ibnu cabaas tii ku taagan wuxuu abi maanta anigii soo martay anuu weliba amiir basra ahaa uu soo dhoweeyey uu maamuusay wuxuu idhi maxaa dayn lagugu leeyahay meel fog baad ka timi madiino wuxuu idhi kun oo diinaar afartan buu u labaatan addoonna wuu siiyey gurigii madaxtooyada asagu uu ka taliy wixii yaalloo dhanna wuu raray wixii yaalloo dhan buu raray oo farda u saaray iyo baqlo markaasuu intaa wax ka badan awoodi karana waa bixin lahaa maxaa jira sannabi maxamed u maamuustay aminkan maana halmaamin boori marka waa dhaqan bay u lahaayeen ninka martida la sooro oo la hagaajiyo aad bay u jeclaan jireen ninkii la odhan jiray maxamed cabaad ee caabidka zaahidka ee caalimka ee adiibka ahaa asagoo nin aad u qiimo badanoo deeqsi u ahaa basruu deganaa magaalada basr nin walboo yimaado oo soo gala intuu raadiyuu soori jiray ilaa lagu yeeshay konton kun oo dinaar oo dayn ah lagu yeeshay ma'muun alcabaasi ayaa warkii maqlay maalin bay kulmeen wuxuu hi waxay soo gaadhay in ruuxii basro yimaadaba aada marti soortooda wax siisee waa sidee wuxuu yidhi mancu ljuudi cindana isaa'atu danni bilmacbuud wuxuu yidhi mancu ljuud deeqsinimada iyo waxbixinta inaad xoogow laga sarrigto ka cabsato ku dhici weydo waxaanu ahaysanaba annagu agtaannada inay tahay isaa'atu danni bilmacbuud mancu ljuudi suu danin bilmacbuud xarafkii sidaasuu ah mancu ljuud waa suu dannin bilmacbuud amaad faqiirtaa amaad waxili weydaa hawshaasi wuxuu waa malo xuno alla loo qaaday in la wax soori weydo ood wax bixin weydo ood deeqi weydo ood wax quuri weydo waxay ka dhigan tahay ilaahaygi subxaan qaadir ah ee ballan qaaday noloshaada iyo calafkaada iyo oo tuunto tuhunto ood malo xun u qaada weeye markaasuu hawshaa u bogay ninkii ma'muun ahaa nin asaguna dhib badan buu ahaa aafo kaleu qabanmay nin gobad buu ahaa fastaxsanahu markaasuu wuxuu siiyey oo farta uu ka saaray lix oo dirham buu maalinkii u dhiibay uu yidhi bal eraygaas aad tidhi baa itaabtay buui goobannimo iga dheh manculjuudi maxaa tidhi suu dannin bilmacbuud lixdan kunoo dirham buu u dhiibay miyaan ku ihi kun farta ka saaray waagii dambuu ninkii maxamed cabaade qiimaha badnaa geeriyooday deeqsiga ahaa raggu wax tari ninka nin ka midoo oday ah ayaa la weydiiyo waxaa la yidhi waran ma dhinta maxamed cabaad markaasuu naxnu mitna bifaqdihi wahuwa xayun bimajdihi wuxuu hi naxnu mitna bifaqdihi wahuwa xayun bimajdihi annagaa dhimanoo baaba'nay buu markii la waayay maxamed cabaad asaguna waa nool yahay sharaftiisiiy magacu ka tagay maanta ku nool yahay yani gobannabay iska ahayd oo wax lagu faantamay ahayd ummaddu inay wax soorto oo layska warqabo laakiin ninba tabirtiisa uu xtaro jacfar bin abi aalib waad garanaysaa abu hurere ka sheekeeyey iyo rag asxaabu sufa salmaan alfarisi abu hurayra khabaab saxaabadii fuqarada ahayd oo dhan ka sheekeyey waxay intaanu aragnay nin la mid ah jacfar bin abi aalib arag agga deeda sooridda intuu nakaxiyo gurigana geeyo hadduu wax noo waayo qumbaha intuu dilaaciyo yuu subaga ku haay leefleefa dhihi jiray wuxuunbaa idiin tari cokadii intuu dilaaciyo baalka dhanaay kaydka dhannaay remiiga qumbihii dhaca subaga ku haay salkiisa leefleefa odhan jiray markaasuu dhihi jiray bayd iska lahaa ma asaga lagu tiryaa la sheega baa ale waa lagu muransan yahay ma klaf اllahu nafsa fوqa طaaqatiha wlaa tajudu nafsu ila bima tajidu buu odhan jiray ma klaf اllahu nafsa fوqa طaaqatiha wlaa tajuudu nafsu ila bima tajidu nafi waxaysan karaynin rabbi ma saarin gacanna waxay bixisaa waxay heli karto cudurdaarasho gobanimo wey marka saasaa laydinka doonayaa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نبي وxuu من كان يؤمن بالله واليوم الآخر xadiidka dhowr goor baynu soo marraan filhayaa alliya aakhare axadkii rumeeyey falyukrim ha karaameeyo ha maamuuso ha wanaajiyo dayfahu martidiisa waman kaana yu'minu biاllahi waاlyowmi اlآakhir falyasil raximah qaraabadiisa iyo xigaaladiisa ha xidhiidhsho waman kaana yu'minu biاllahi waاlyowmi اlآakhiri falyaqul khayran wanaag ha ku hadlo aw liyasmud ama ha iska aamuso ruuxa muminkii aakhara u teela dhigaya allana ka cabsanaya hadalkiisu waa u miisaaman yahay buu nabigu ku leeya calayhi salaatu wasalaam ama khayr buu ku hadlay ama uu iska aamusahaya wax khayro uu ka faa'iidi oo ajri uu ka heli inuu ku hadlo oo qur akhriyo oo wardiyo oo salliyo oo ilaahay xuso yo imaa inuu shib yidhahdo ka adkaado wax udhexeeya lama arko muttafaqun calayh وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي الله, نبي الله مقلي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه martigiisa ha maamuuso ha wanaajiye ha qadariyo jaaizatahu bedel weeye waa la sheegaa waana mansuub binasci lkhaafidna waa la sheegaa oo bijaa'iza babaa go-aan bay wadada sheegaa falyukrim dayfahu bijaa'izatihi macnahaasaana ka fiican macaanida kale la sheego martidiisa ha ku karaameeyo bijaa'isati abaalmarintiisa jiize iyo ijaazadooda waa waxa ruuxa lagaga farxiye ee hadiye loo siiyo lagu maamuuso raashinka iska caadiga ah ma ahee mid goono martida loo diyaaraya jaa'isada laga wada falyukrim dayfahu bijaa'isatihi qaalo waxay dhaheen saxaabadii wamaa jaa'isatu yaa rasuul allah rasuulka ilahu jaa'isada maxay ruuxa martida ah shayga lagaga farxinaya lagu maamuusa tuxfada ee ludfada maxay tahay qaana wuxuu hi yowmuhu walaylathu yowmuhu walaylatuhu habeenka u horeeyey iyo maalinka u horeysa weye habeen iyo maalinka u horeeye si maamuus ah oo xurmo leh oo qadarin leh baa ugu burburaysaa ruuxa martida wixii ka dambeeya reerku waxay karsadaan buu la qabahayaa hasmartiyenin baa reerku waa reerkaadii soo dhawow waxaanu booshadaad nala cunaysaa laakiin habeenka u horeeya maalinka u horeeya waa inaad salka iska martood u dadaasho waxaad heli karto adoon iskalifaynin wadiyaafatu martisoorku martida caadigana alaaatu ayaamin saddex maalmood weeye famaa kaana waraa'a daalika saddex bar wixii ka dambeeyena fa huwa sadaqatun waa sadaqo oo ka timid mudiifka ka timid calayhi cala dayf lagu sadaqaystay muttafaqun caleyh waa xadiis laisku waafaqay waa xadiidka asaga ah masale khilaafiya culus baa meeshan ku jirto wadaadda waxay leeyihiin martisuurku waa saddex maalinka u horaysaa yowmuljaa'iza la yidhahdo maalinka u horaysaad si fiican ruuxa u maamuusaysaa oo jaa'izadu waa maalinka labada dambana waa martiqaadka caadiga ahaa waxay dhan way kala waxay dhan meehe waa afar maalmood saddex beri oo martisoor caadi ah iyo maalintii jaa'isadaa lagaa rabaa wadaadda waxay ma ahee jaa'isadu waa maalin kale oo waa maxay maalinku ninka martida kaa tegayo yaa saha yar lagaa rabaa oo xurmo ah uu reeraha kale ku sii gaadho saddex beri waad martisooraysaa adyaaf alaaa ayaam jaa'isaduna waa reerkaada wuxuu kaga ambibixi lahaa ee reeraha kale ku gaari lahaa oo wasaa'il la siinayo in yaroo sonkoraa loo guntahayaa in yaroo caleena raashinkuu sii karsan lahaa busku diyaarsan hadduu jiro colob iyo oodka haddii la hayo hilib solay ah wax lagu maamuso waxaa wey warniyow meel cidaabaad ku dhici kartaa berriba inaad dad helin baa laga yaabaa bal inta nasahay ka sii dhigo jaa'isadu waxay dhan waa tabinada dambe la siinayo abu cubayd baana sidaa yidhi allugawi almuxadit alfaqiih xaafid xajar wuxuu si walba intaan yeelay warkiisa wax dhaama waa la'yahay laakiin wej kalean ku jamcinaya jamcigiisa kale kuma qancin warka abu cubayd baa ka fiican axmed baa marka la weydiiyey tafsiirka axaadiista isagoo ummadda u xawili jiray isxaaqna wuxuu yidhi walxaqu yuqaal abu cubayd aclamu minii bikitaab illahi wa sunnati rasuulih xaqu waa in lagu addimee abu cubayd baa iga aqoon badan isaga abu cubayd wuxuu idhi diyaafadu cinda alcarab waa saddex maalmood jaaizaduna hee waa maalinka dambe ruuxu baxayo tabiinada iyo saayada la siinayo wey innagu hawsha maba naqaanaba martisoor wuxuu inoogu ogyahay dhowrka habeenuu ruuxu kula joogo dhowrka habeen ruuxu kula joogo abi jamra wuxuu yidhi ibnu cabbaas baan martiye laba bilood ila joog buro marti u ah laba bilood buu markaasuu xoolihiisoo dhan nus ii qaybiyey riyo uu sheegay keliya oo ibnu cabbaas anfacday cabdullahi ibni cawm wuxuu yidhi maalin maalme kada xasan albasri baan soo martay gurigiisoo ka maqanya baan imid xilli kuulla way ahayd aad u kuullo bannaan la istaagi karin sariirtiisa baan iskaga seexdayba isagoo maqan mar dambuu yimid waxaa leey cbdullahi bni cawm baa jooga awe waa kaa ku jifa waxaan toosay baa isagoo i babbinhaya intuu qaatay iga babbinhaya gurigii maxaa ku soo gelay idan la'aan ninka sartiiska jiba anshi xuma hawlihii soomaalida garanmaysaa hawshaa ma shaqaynayso kalsooni iyo isku hadlaynba ugu seexday walaalay ahaayeen walaalilaahi bay ahaayeen niman culummo ah ayib odaygii aan soo martiyey in guushayska kaga seexda waxaan tuusay buu ihi kulaylka iyo diidka iga marwaxad ii noqday marka waa karaameyntay ka mid tahay riwaay marka xadiidka abushurux uu leeyahay baa caddaysay inay kala duwan tahay diyaafada iyo jaa'izadu ay kala duwan tahay oo sida abu cubayd uu ku fasira ay tahay aldiyaafatu alaau ayaamin wa jaa'izatu yowman wa leyla way kala duwan yihiin martiqaadku waa saddex maalmood jaa'izaduna waa habeen iyo maalin waa afar kala duwan waana xagga dambe iyo tabinada ruuxa lagu saahay ay lagu dirahyo wey muttafaqun calayh wfii riwaayati limuslimi riwaaya muslim uu le waxaa ku yimid laa yaxilu uma bannaano limuslimi ruux muslima an yuqiima inuu ku nagaadoo fadhiyo cinda akhiihi walaalkii xataa yu'timahu ilaa uu dembaajiyo martidiba hadda lala hadlahayaa ninkii martida ahaa laftirkiisu waxaad raba inuu isgarto uusan walaalkiisii maamuusay ee sooray uusan iska ag fadhiisanin oo markii la maamuusaba dantiisi uu sii wato ruuxa muslimka uma uu dambaajiyo wafii riwaaya laa yaxilu an yahwiya cinda akhiihi xataa yuxrijah qaaluu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wa kayfa yu'imuhu seebuu u dambaajinaya dembi see ugu ridaya waan marti anugu waanu iskala joogay seen anugu dembi sabab oogu noqonaya qaala subanu wuxuu hi yuqiimu cindahu agtiisuu ku nagaano iska ag fadhiisan shaya lahu asaguna waxba ma hayo yuqriihi bihi uu ku sooro wuxuu qira oga dhigo oo ku soorana ma hayo oona iska ag fadhiisatay ku dhibsani qalbiguu qabani mararka qaarkood in ruuxu kula hadlaa laga yaaba warade walaalow waxaan heli kara waa ku siiyey meella u socotaye show cagtaad furi lahayd buu ku ah, ha ku kallifin xishoodka uu xishoonaya kaa adnaad dhibayso culays baa ka imanaya waxaan munaasib inuu ku hadlaa dhici karto dembi uu la yimaado inuu adiga ku dhamsadaa dhici karto dembi uu meeshaa ka asiibo marka aduuna marti iska dhig wax garo asna xaggana ha lagu maamuuso baabu istixbaab الtabshiiri wاtaani'ati bاlkhayr wuxuu baab yahay in la jecel yahay in lasu bishaareeyo tabshiirku bishaaradu waa alihbaaru bima yasuru اlmar'a wax ku farax gelinaya in laguu sheego ayaa la yidhaahdaa wtahniatu in layskugu hambaliyeeyo bilkhayri wanaagga kugu soo kordhay wanaag baa kuu yimid caafimaad baa ilaahay ku siiyey taba ilaahay kaa aqbalay qur-aankii baad xifday culaysku haystay baa ilaahay kaasii qaaday xabsi baa lagaa sii daayey dayn badanoo kugu fadhiday baa rabbi kaa bixiyey musiibaad ka baqaysay yacni waxaad ku faraxdo ayaad la kulantay in lagugu hambaliyeeyo lagugu bogaadiyo waxay tusaysaa in lagula saftay lagu garab istaagay walaal laguu yahay wanaaggaada lagu farxaayo maanta keligaa ma annaga kula faraxsan wey farxaddu way noo wada jirtaa in walaal lagu yaha lagu tusahayaa lagula dhashay ah lagula yaa lagu tusahaya marka waa aلtaani'aة bاlkhayr idan bishaaradu marka waxaa weeye waa alإkhbaaru bima yasuru اlmarأa maca kowni hayra macluumi اlwuquuc waa hari waa sharطi haddii laakiin la odhan lahaa waa alihbaaru bimaa yasuru lagu daysto hawlo badan baa ka imanayo fiqiyaad badan baa ku xidhan wadaaddu wax iska murmeen nin hadduu yidhaahdo ninkii ugu bishaareeya in wiilkayga nabad ku yimid boqol kun baan siinaya boqol kun baan siinaya oon anagoo ugu bishaareeyo inuu yimid soo galay maanta siddeed saac buu yimid u nabad qabaa boqolkiibu ii dhiibay haddana wadaad kalaa yimid wuxuu wiilku soo galay siddeed saac boqol miyaa laga rabaa may fahamteen boqol lagama rabo waalihbaaru bima yasuru اlmar'a maca kownihi hayra macluumi اlwaquuc baa shardi qayd ah ninkii hore ee bishaarada dhiibay baa iska leh hawsha ayadaa hadduu ku dhaarto ninkii ii bishaareeya waa xor addoommadii ninkii ii bishaaray ii sheegi wiilkuu nabad qabo waa xor hal adoonka ugu horeeya oo dhiiba baa ku xoroobaya hadduu yidha ninkii ii bishaareeye intaa ii sheega waxaan siinayaa boqol kun ninka u horreeya iskale boqol kun kuwa dambe o maxay waa macluum alwuquuc hayra macluum alwuquuc baa laisku ogaa in ruuxu uu ka war la'yahay dhicitaanka sheegii ninka doonaya yaa ii bishaareeye leh wuu inuusan ogayn hawshaasaa shardi ahayd wuxuu ku ogaaday bishaaradii koowaad buu ka ogaaday inagu bishaaraan dhahnaa ree waqooyina bushaaray yidhaahdaan bad ay godaan ah. bishaara bilkhayr reer koonfureedkii howlaha kaleo dhan waqooyi laakiin bushaara lagu le lagu godaaya waa lahjataan wey culays kalema waa laba lahjo soomaaliyeed qaala allahu wa tacaala fabashir cibaadi nabi allow addoomahaygu u bishaaree aladiina yastamicuuna alqowla odhaahda iyo weedha hadalka dhagaysta oo fayatabicuuna raaca axsanahu qowlka kiisa u wanaagsan hadday goob fadhiistaan ama la waaniyo ama wax loo sheego hadalkay dhuuxaan oo dhugtaan kadibna miigtaan inta u fiican bayna ka qaataan hadal badan moogta lamadoo qaadi kare ba laga qabtadaa wey ilahay baa ku ammaanay wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi rabbum rabbigood baa u bishaaraynay jannadaay leeyihiin iyo khayrko dhan u sheegay dadka ahlu khayrka biraxmati minhu naxariis xaggiisa ka timid baa ugu bishaaraynaya wa ridwaan iyo raalli ahaasho iyo wa jannaatin jannooyin lahum fiiha naciimun muqiim oy weliba ku leeyihiin nicmo iyo galad iyo naxariisaan dhammaan oo nagaanayso raagaysa wa qaala tacala idan rabbi baa bishaaraynay nabigaa layidhi ummadda u bishaaree wa qaala tacaala wa abshiruu biاljannati اltي kuntum tuucaduun ku bishaaraysta jannadii laydin ballanqaaday laydin yaabuu ahay wa qaala tacaala fabasharnaahu bihulaamin xaliimin waxaa nebi ibraahim ugu bishaaraynay wiil cilmi badanoo dulqaadan waana ismaaciil ah araajix min aqwaali ahli cilmi ismaaciil wey axaadiina way ku timid macnaha isaga isxaaq ma aha wa qaala tacala wuxuu rabbi yidhi walaqad jaaءat rusuluna ibraahima biاlbushraa waxaa timid ambiyadaanadii baa timid cafwan malaa'igtii baa timidoo ibraahim bishaaro u keentay ismaaciil baa loogu bishaareeyey isxaaq baa loogu bishaareeyey yacquub baa loogu bishaareeyey intaba loo sii sheegay wa min waraa'i isxaaqa yacquub baa lagu yidhi in luud uu badbaadahaya loo sheegay howlo badan baa loo sheegay marka malaa'ig baa bishaaraysa wey nabi maxamed baa la faray inuu bishaareeyo allah bishaaraynaya idan waa dhaqan wanaagsan istixbaabu tabshiiri wtaaniyati bihayr ataaniya bihayrna waa inag kusoo maray towbatu kacb bn maalik waad kusoo marteen wa qaala tacaala rabbi wuxuu kaloo yidhi wamra'atuhu qaa'ima haweenaysana ay taagan tahay saara ay taagan tahay radi allahu tacaala canha fadaxikad waa qosashay markii ibraahim loo bishaareeyey wax badan loo sheegay yay qosashay fabasharnaha biisxaaq isxaaq baan ugu bashaarayna iyadii wa min waraai isxaaqa yacquub isxaaqna yacquub baa ka sii dambeeya isaguna nebi ah وqاaل تaعاaلى فناadaynaahu cafوا فnاadt الmalaaئkaةu زakriya waxaa u dhawaaqday malaa'igta u dhawaaqday wahuwa qaa'imu yusalii isagoo taaganoo tukanaya fi lmixraabi mixraabka ku tukanaya mixraab maxaa loo yidhi luqawiyiin waxay dhhn mixraab waxaa loo yidhi lianna almusallii yuxaaribu fiihi shayطaan mixraab saas wey meeshaad ku tukatayd ilahaad ku baryada eed ku caabuddo waa goob aad shayطaan kula dagaalanta xabad baad ka ridaysaa baasuugaad ladalaysaa maanto dhan shilkaa kaa dhacahaya baroon baad afuufaysa saasaa mixraab loo yidhi oo min alxarbi ah walxiraaba ah wadaadda sidaasay leeyihiin wahuwa qaa'imun asagoo taagan fi lmixraabi yusallii fi lmixraab maxaa loo yidhi ina allaha yubashiruka biyaxya ilahi wuxuu kugu bishaaranay yaxya idan waa shay lagu farxaayo wa qaala tacaala id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bkalimaة minhu sm اlmasiix ayb malaa'ig ba cafwan nabi allow sheegba ummadda xusoo u sheeg malaa'igtu xilligay tidhi yaa maryamu ina allaha maryamoy ilaahay hey alla weyne yubashirku wuxuu kugu bishaaray bikalimatin minhu weer xaggiisa ka timid maxaa yeelay nabiyulaahi ciisa min hayri dakarin walaamin baa bikun baa lagu abuuray waa ka duwan yahy ina maala ciisa cind allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab ismhu اlmasiix weedha ayadaa ee wiilka ilaahay uu ka abuurayo magaceedu almasiix baa la yidhaahdaa alaaya walaayatu fi lbaabi kaiiratun macluuma aayadaha baabka ku yimid way badan yihiin waana la yaqaanaa wa ama alaxaadiiu fakaiiratun jiddan axaadiisuna aad bay u badan tahay wahiya mashhuuratu waa fi saxiixi bukhaari muslim bay caan minha waxaa ka mid ah, abi ibraahim wayuqaal abu muxamedna waa la yidhaahdaa wayuqaal abu mucaawiya waa la yidhaahdaa eh, cabdullah ibn abi wfa radi allahu tacaala canhuma ana rasul sl sm rasuulka ilaahi bashara khadiija khadiiju u bishaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam radi allahu tacaala canha guri iyo qasri fi ljanna ku yaala min qasabin laga sameeyey lulu macdan laga sameeyey laa sakhaba fiihi buuq iyo qayle iyo sawaxan uusan ka dhex jirin walaa nasaba daal uuna ka dhex jirin muttafaqun calayhi abulqaasim sohli fiihi munaasabaة lilficli taariikhda qur-aankan in badan akhriyay buui fiiriye sunnadan dabagalay haddaad aragta buudhi addoon ilaahay abaal marinayo oo shay ku abaalmarinayo shayga asaga ee lagu abaalmariyey iyo addoonku fol uu sameeyey cilaaqaa ka dhaxaysa buui lianna aljazaa min jinsi alcamal idan hawshaanay markooda hadduu aad oga hadleen axwaalu qulub nimanka hadla nimanka ka hadla suluukiyaadka nimanka asraaru lataaiftii asraarta ka hadla aad bay uga hadleen wayna muuqataa waxaa la yidhi maxaa khadiija loogu gooni yeelay bibaytin laa sakhaba fiihi walaa nasab in laisweydiiyo wey bashara khadiijatu nabigu ugu bishaaray bibeytin guri iyo qasab filjanna ku yaala oo min qasabin lagasi qasabkuma aha wax qasabkiinima iyo dalkii iyo ulihii dhadheeraa iyo kanaad sonkorta ka miigataan ma ahee waxaa loo jeedaa waa lulu iyo dheeman weeye riwaayadii abaraani fi mucjam sahiir baa caddaysay yacni qasaba luluah buu u ma aha ulihiina naandheer xawdka ee sakaraadka dadka dilahaya abaraani fi mucjam اkabiiri cbdulah bin wahfi jaamic waxaa ku yimid bibaytin min lulu'atin mujawafa waa guur laga sameeyey dheeman iyo jawaahir laga sameeyey gudaha ka duleela waa qasri weyn bbaytin min lulati mujawafa isagaa isfasiraya xadiidku munaasabadda marka laa sakhaba fiihi walaa nasaba waxaa la yidhi waa gurigu ugu horeeye nebiyulaahi muxamed calayhi الsalaatu wasalaam markii xilka la saree la diree dhib uu la kulmay markuu yimaado uu ku nasan jiray calayhi الsalaatu wasalaam haweenka nebi maxamed oo dhan haweenay waxay wuxuu dhibsada aan samaynin ma jiraa la yidhi oon khadiijo ka ahay khadiijo agtay nabigu waa ku nasan jiray kuma daali jirin kuma noogi jirin dhawaq iyo buuq iyo sawaxan iyo daalla kuma arki jirin guryaha kale waa ku nasan jiray laakiin mararka qaarkood masayr iyo mucaarad baa kaga iman jiray amaa khadiija weligeed muusan ku arag hawsha markuu soo daalo la dhibo meeshuu ku nasan jiray weeye ruuxuu u horreeye rumeeye weeye eray uu dhibsado ama nabigu uu qoonsado weligeed weligeed khayrdamaysa dhihin baa layidhi nabilaahi maxamed marka guriguu ku noolaan jiray bilaa sakhabin walaa tacabin waa in gabadha loogu bedelo bibaytin fi ljannati laa sakhaba fiihi walaa nasab nasabku waa tacabka suubanaha oo afdalu اlkhalaa'iqi ah cala aliطlaaq cala اraajix min qowli ahli اlcilm waa masale khilaafiya aniga ijmacan diidaa ijmaaca la sheega waxba kama jira waa been laakiin masaladu maxaa raajix ahaa waa masalo kale nin walbo ijmacaa soo guuriya faqad kadab wاlkadibu qad yakunu camda waqad yakunu khaطأan laakiin maxaa raajixa rasuulku waa afضal اkhalaa'iq cala iطlaaq ama bashariya ayadu muranba ma laha min xayu daliil baanu ka hadla weli maran baa ka taagan abi ibraahim baa ragla wataan malaa'igta jibriil baa niman wataan inuu jibriil afdal khalaa'iq yahay adilo badan baa kutusaysa laakiin marka la isriiriixo waxaan leenahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa akramu اlkhalqi cinda allahi wa afdaluhum waa masala khilaafiya khilaaf saa'iqaa ka furan khilaaf ahlbidac bisa yaan laisku lugayn hawsha ayadaa soo goriya ijmaacana waxaa tiraa damiinibaa kugu jirta iska dhe waad maangaab baad iska tahay ama aqoontaad intaa gaadhsan almuhim bibeytin laa sakhaba fiih walaa tacba munaasabadda waad fahanteed ummunaa khadiija saasaa la yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurigeeda uu ku nasan jiray dhib kuma arki jirin meeshuu ku nasto markuu soo rafaaday ahayd sawxan iyo qaylo iyo hadal u dhibsado werigii kuma arag saa nabigu waa kii ka samir khadiijo caaisha wixii ku dhacay waa inagii soo marray markay tidhi maxaad habar qorayshadu waa hore qallaftay aduu ammanka u haysa ilahay baa wuxuu ku siiyey gabadh yaro bikaaro wax lamid aada ah arag nabigu wuxuu idhi ilaahay ama siina khadiijo wax ka khayr badan cinda alxaqaa'iq nabigu waa saraax odhaya haddii la weydiiyo dadka hadda ad ugu jeceshahay caaisho nabigu leey caaishaad markay khadiija soo agmartana caaisho nabigu wuxuu lehay suwaalin tartiib khadiija ma gaari kartid jibriil baa u bishaareeyey oo nabi maxamed khadiijnabi maxamed oo ku wurdinhaya ku khalweynhaya khayru xiraa yaa jibriil wuxuu ku soo socota soo wadda weel caana ah, kugu soo socota aday ku soo salaamaysaa markay kuu timaado rabbigeed inuu salaamay u sheeg jannana ugu bishaaree anigan igu salaam buui caaisho intaa ma helin haweenay kuma jirto sagaalkooduba ruux kaloo helo xataa muslimiintaa kuma jiro ilaahay baa ku soo aniga jibriil igu salaam waa keligeed waa khasiisa min khasaa'isiha marka khadiijo guuri wax loogu gooni yeelay abuqaasim asuhayli aad buu hawsha oga hadlay siirkii mxuu aha kitaabkiisa rawd ulunuf aan intaas kaga tago alqasabu huna waxaa w allulu lmujawafu waa luludaiyo dheemanta la xorday ee gudaha laga xorday markaasay sii markay isku dheganta kuusantaen la duleelinama quruxsano guri weynoo laga sameeye w dheeman laga sameeye wasakhabuna asiyaaxu wallaqatu sakhabkuna waa dhawaqa iyo yoloa ah, ah weeye wanasabuna atacab waa daalkii noogidda idan nabi maxamed baa khadiija u bishaareeyey jibriil baa u bishaareeyey allah soo salaamay hawahaas marka waa sunno ambiyo iyo malaa'ig weeyaa lagu leh in dadka khayrka loogu bishaareeyo hadday la yimaadaan loogu tahniyeeyo loogu hambalyeeyo وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه توضأ inuu weysaystay buu sheegay fii beyti gurigiisa ku weysaystay أبي موسى الأشعري ثuma kharaجa waa baxay faqaala wuxuu yidhi naftiisa ku yidhi lأlزamana rasuul الlahi sl sلم rasuulka ilah baan laazimaya maanta wala akuunanna waxaananaya macahu la jirankiisa yowmii haada markuu guriga soo baxay weysaystay yo wuxuu niyeystay maanta nabiga la joogo intuu gabol ka dhacaayo nabigu la joogo go'aansaday nabi maxamed baan laazimayaa oon la joogayaa maantuu yidhi fa jaaa almasjida masaajidka yimid ila nabiga halkaasuu ku ogaan jiray gurigiisuna ku ooleelay fa sa'ala nabi nabiguu tooyo nabiga away maku masaajidka ka waayay fa qaaluu waxay yidhaahdeen wajaha haahuna xaggan u dhaqaaqay wajaha ay tawajaha haahuna dhankaanuu nabigu u dhaqaaqay yidhaahdeen xagga beeraha beerihii ansaareed qaala saxaabi wuxuuhi fakharajtu waan baxay calaa aarihi nabiga raadkiisii baan qaaday as'alu canhu anoo weydiinaya dhankili wuu u dhaqaaqay baan u baxay raadkii baan qaaday ruuxii aan arkaba nabiga ma aragti haa meeshaasuu sii maraayay baa la yidhaahdaa xataa dakhala ilaa uu nabigu galay bira ariisin ceelkii la odhan jiray bira ariisin ceelkii ariis uu galay fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisaan fadhiistay xataa qadaa rasuululah ilaa rasuulka ilah uu dhammaystay xaajatahu dantiisii watawada uu weyse qaatay markuu nabigu kortagay uu weyse qaatay baan intaa albaabka beerta albaabkeedii baan joogay oo dadkan ka celinayay ila nabigu inuu is-asturu jeclaaye faqumtu ilayhi nabigaan u istaagay markuu soo noqday faidaa huwa qad jalasa wuxuu nabigu dul fadhiistayba calaa biri ariisin ceelkii ariis qudhigiisii buu dul fadhiistay watawasata wuxuu bartamayso dhexda kaga aaday qufaha karkaarkeedii qufkuwaa dee waa waa derbiga lagu wareejiyo ceelka ama dhoobada lagu wareejiyo ama shamiitada lagu wareejiye afgaarka looga dhige biyaha qulqulaha iyo wasakda waxa ay qashinka lagaga celiyo maxaynu hadda dhahnaa karkaarku midkan wadaanta ay qabatay lagu istaagaa lo odhan jiray hadda baasha haddii dhagax lagu xidho shimiinta lagu xidho la remagaaleeyey maxaynu dhahaynaa jeclhaye karkaar karkaar tiiska ramiiga ee hayde halkaa ma iskaga wadnaa sooma ma maya dhagaxan afka lagaga wareejiyey ceelka ama dhoobadan lagu wareejiye lagu istaagay ee wadaantu ay qabatay ee ruuxa waxshubay ku istaagay ee ceelka lagu ilaaliyaa loo jeedaa qofku waa intaa almhim faidaa huwa suubanuhu qad jalas waaba isagoo fadhiistay calaa biira ariisin ku dul fadhiistay wa tawasada bartamaystay qufaha karkaarkeedii wa kashafa can saaqayhi labadii dhudhuna nabigu waa fayday luguhibu ku lalaadiyey ceelkii markaasuu dhudhumihii nabigu maradii ka qaaday wa dallaahuma wuxuu ku lalaadshay filbiiri ceelkiibuu luguhi ku lalaadiyey oo ku sii fasallamtu cala nabigaan salaamay uma insaraftu waan gadoome nabigaan salaamay hubsaday inuu nabad qaba kadibna albaabkii beerta ayaan ku noqday fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisaan fadhiistay faqultu waxaan idhi la akuunanna bawaaba rasuulilah sal slam alyowm maanta waxaan idhi bas nabigu waad hesho soo maa waad la joogtaa maanta qoran tahay albaabka ruuxa aadan soo daynaysan soo geli nabigu bawaab ma lahayn nin albaabhayaa ama waardiyaa ama istaaf oo albaabka taagan ma lahayn oo lagu og mana ogolayn laakiin mararka qaarkood way dhici jirta nabigoo meel ku jira inay saxaabada iyagu isxilqaamaan dhammaanta nabigu kaadi ha nasteyo xagga ka mara suga way dhici jirtay tii oo kale wey la akuunanna waxaa noqonayaa bawaaba rasuule albaabjoogihii nabiga maxamed alyowma maanta fa abubakar baa yimid nin markii la soo raadiyey abubakr baa nabiga soo raadqaadayso isna waa soo galay meeshiibu yimid fadafaca albaaba albaabkii uu riixay riwaayadii kale waxay idhi fadaqa albaaba albaabkii uu garaaco kawiyey taasaana ka fiican iska riixmee waa kawintaa saxa ah inuu xidhan waa arkaa beertuna rag baa iska leh iga furo weeye fadaqa albaaba faqultu waxaan idhi man haada waa kuma ruuxa albaabka garaacaya faqaala faqultu waxaan idhi calaa rislika tartiibta taagnow halkaa ka dhaqaaqi uma dahabtu waan tegay haddaan abu muusa ahay faqulti waxaan idhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow haadaa abubakar yasta'din abubakar baa joogo inuu soo gala raba abubakar baa idan weydiiy inuu ku yimaaduu rabaa faqaala subun wuxuu idan lahu wabashirhu biljanna hada bayt lqasiid u idan inuu soo galo jannana ugu bishaaree idan abu muusa bishaaraynayo u bishaaraynaya khayr buu ugu bishaareeyey abubakr faaqbaltu waan soo majiiray xataa qultu liabi bakr ilahum abubakr ku udkhul soo gal warasuullah yubashiruka biljanna soo gal ogowna rasuulka ilah janna kugu bishaaraynayo fadakhala abubakr baa soo galay xataa jalasa ilaa uu fadhiistay can yamiini nabiga midigtiisa macaw la jirankiisu fadhiistay filqufi karkaarkiibu kula fadhiistay afkii ceelku kula fadhiistay wadalla waa raariciyo waa foorishay waa sii daayey rijlay labadiisi logood buu sii daayey filbiri ku sii daayey ceelka ku sii daayey kamaa sanaca rasuulullah siduu rasuulka ilaahay sameeyey gobonnimo weeye haddii abubakar asagoo marada usii daysanta uu lugaha sii daysto xoogu nabiguna xishoodo uu marada sii daystuu diidan yahay nabigu siduu yeelay buu la yeelay hadduu abubakar asagu marada labada eh, dhudhon kusii daysan lahaa nabiguna inuu nabigu dhibo ama uu xishoodo yuu ka baqay nabigu ku waafaqay midigtuu ka fadhiistay siduu nabigu yeelay buu yeelay kamaa sacna rasuululahi siduu rasuulka ilaahay sameeyey wa kashafa can saaqayhi labada dhudhon maradii uu ka qaaday riwaaya xadiidku uu leeyahay markaan abubakar ku idhi soo gal nabi maxamedna jannu kugu bishaaraynaya fadakhala abubakar bakar famaa zaala yaxmad اllaha xataa jalasa buuri riwaayada saasay ahayd famaa zaala yaxmad اllaha xataa jalas alxamdu lilah allahuma laka alxamd suu u lahaa yuu nabiga la fadhiis u sii socday albaabkuu ka bilaabay ilahay inuu ku xamdiyo ilaa uu nabiga la fadhiisanayay famaa zaala yaxmad اllaha xataa jalasa maca الnabiy cumarna sidaasoo kale uu sameeyey riwaayada axmed baa wariya bisanadin jayid uma rajactu waan laabto wajalastu albaabkii baan fadhiistay waqad taraktu an waxaanan ka soo tegay akhii walaalkay abu muusa alashcari laba walaalaa la socdo markuu soo islaamay nin abu ruhmin nin abu burda la odhan jiray labadaa walaal buu lahaa abu burda la odhan jiray ninna abu ruhmin baa loo odhan jiray labadu muslim madiinay joogeen marka waqad taraktu akhii walaalkay baan ka soo tegay yatawada isoo weyse qadanaya wayalxaqunii isoo haleelaya inuu weyse qaato masaajidka soo adaanu isku ogay anun baa ka soo hormaray faqultu waxaa idhi buu i fii nafsi in yurid illaahu bifulaanin ilaahay hadduu hebel la doono yuriidu akhaahu walaalkiibuu ka wadaay khayran wanaag maanta hadduu la doono ya'ti bihi maanta rabbi waa keenaya meeshan janna meesha ka socoto maante bishaaraa ka socota albaabkan anaa ku qoran waa ka sii daynayaaye walaalkii haddii ilaahay khayr la doono maanta wuu imanayaa ilaahay baa keenaya khayrka dee moogta wuxuu ku socdaa qorshu ku socdaay hawshu bishaaradu iska soc meehe wuxuuhi faidaa insaanu yuxariku lbaaba markaan intaa idhi ruux baaba albaabka dhaqaajinaya oo kawanaya faqultu waxaan man hada waa kuma faqaala cumar bnu khaaab cumar baa asagoo nabigu intuu waayey soo raadiyey abubakar baa sii raadinhale uu ka daba tegey uu soo helay asaguna waa yimid soo socday faqultu waxaan idhi rislika tartiibta halkaa taagnow calaa mahlik calaa mahlik uma jitu waan ilaa rasul u imid oon ku soo noqday fasallamtu calayhi nabi maxamed baan salaamay wa qultu waxaan idhi hada cumaru yasta'din nabi allow cumarna waa ka asaguna inuu soo galuu rabaa maxaan sameeyaa faqaala wuxuu idhi idan lahu wabashiru biljanna u idan soo galdhe jannana ugu bishaaree faji'tu cumara cumar baan u imid faqultu waxaan ku adina nabigu waa kuu fasaxay ay adina laka nabiy wey wayubashiruka wuxuu kugu bishaaraynayaa rasuul rasuulka ilaahi biljanna fadakhala cumar baa soo fajalasa maca rasuuli rasulka ilahi buu la fadhiistay fi lqufi karkaarkii can yasaari dhanka bidix buu ka fadhiistay wadallaa rijlayhi lugiisna waa raaracshay fi lbidic ceelku ku raaraciyay uma fajalasa riwaayada axmed waxay ahayd famaa zaala cumaru yaxmad ullah jalasa maca nabiy cumarna wuxuu bilaabay taxmiid sida abubakr alxamdu lilah allahuma laka alxamdu rabbi lilaahi alxamd halkaasuu mahad buu daldalay ilaa uu nabiga la fadhiisanay ilaw adaa ku mahadsan allaw adaa ii gartay uma rajactu waa laabtay fajalastu waan fadhiistay faqultu waxaan idhi in yurid illaahu bifulaanin khayran hebel hadduu ilahay abu ruhmin ama burda ilahu khayr hadduu la doonay yacnii akhaa walaalkii buu u jeedaay ya'ti bi alla waa keenayaa khayr khaas u jeeda maanta hadduu rabo in janna bishaareeyo ha iskeeno walaalkii baan leeyahay khayr ilahi wuu la islaamay ruuxuu nin muslim u ahaa ninkaas ragga labada muslimiin bay ahaayeen fajaءa insaan baa yimid faxaraka albaaba albaabkii u dhaqaajiyey insaankii saddexaad faqultu waxaan man hada waa kuma faqaala cuثmaan bna cafaan cumaanna waaka asna waa socdaa sidii lagu kala xige ragga loogu kala oga lagu tayin sooma loo tabahaya xoolaha markay soo xaroodaan sidii loo kala jecla badan yaha xoolaha loo tabaha neef hebel maqan hebel baa maqan idan abubakar baa nabigu soo helay markiiba cumar baa soo helay haddana cumaan waaka khulafadii baa isdaba jooga faqultu waxaan ihi rislika tartiibtaa bal taagno waji'tu waa imid annabi nabigan u imid faahbartu waxaan u sheegay in cumaan taagan yahay faqaala nabigu wuxuu yidhi idan lahu u fasaxay inuu soo galo wabashiru biljanna janna ugu bishaaree maca balwa oo fiiri way calaa balwa balaayad maceed lala qabo tusiiba ku dhici doonto janna ugu bishaaree balaayo ay ka horaysaa layidhi janna ugu bishaaree fidno iyo dhibay dhib ka horayso dhibbaa ka horeeya jannadiisa intuusan gelin ka hor dhib badan buu marayaa masaa'ib buu marayaa fitnuu maraya riwaayada xadiidku waxaa kale riwaayo kale axmed u weeye calaa balwa shadiidatin tusiibuhu balaaya daran oo ku dhici doonta calaa balwa shadiidatin tusiibuhu faqultu waxaan ihi udhul soogal cumaano wayubashiruka rasuul اllahi biاljannati maca balwa tusiibuka balaaya kugu dhici doonta maceed soo yaa janno lagugu bishaaraynaya fadakhala waa soo galay fawajada wuxuu helay alqufa karkaarkiioo qadmulia la buuxshay nabi maxamed baa ku fadhiistay cumar baa fadhiistay abubakar ceelka de ceel iska afyar bu ahay waa buuxsamay meeluuna marka ka fadhiisto fiican buu waayey dhankaa bidix buu ka soo jeedsatay marka fa jalasu waa fadhiistay cumaan wijaahahum qumaatigooda meel ayuu ku aadan qumaatigoodu fadhiistay oo min ashiqi alaakhir dhankii kale ah dhankii midig mooye dhankii bidix buu xagga ka soo fadhiistay qaala saciid musayib wuxuu hi ninka xadiidka ka warinaya abu muuse ka warinhaya taabicigii sayid taabiciin fawaltuha waxaan ku awilay qaabkaay u fadhiyaan abubakar iyo cumar iyo nebi maxamed iyo cumaan u fadhiisteen maalinka qubuurahum qubuurtooda baan ku awilay buui qubuurtooda waa tagteeni nabi maxamed markuu sidaan u xabaalanaysaa u yaallo labada garbaha nebi maxamed waxaa ku aadan madaxa abubakar oo saa u daba yaal nabigaa sidaa u yaalla abubakar baa nabiga lama sinno madaxa abubakar wuxuu ku aadan yahay labada garab salkoodee nabigu ku aadan yahay abubakar madaxiisu garbaha nabigu ku aadan yahay qabriga markaqaabka lasu dabadhigay cumarna madaxiisu wuxuu ku aadan yahay lugaha nabi maxamed cumaanna baqiic baa lagu xabaalayba xujada iyo aagga maba ku xabaalo baqiic buu ku xabaalan yahay tii ka hadlaya marka wuxuu ka hadlayaa saddexdoodan waa kulmeenoo goob bay ku kulmeen sidaa hadday isku daba fadhiisteen bayna isu daba yaallaan nabiga u horeeya abubakar baa ku xigo cumar baa sii daba fadhiista wareegaas wey qubuurtoodan hadda waa sidii sidii bay noqotay firaasada sciid way iskeentay nabigaa sidaa u yaal abubakar baa saa ah cumar baa sidaasii ah musemaydan fiirina meesha marar jaanis la helo la furayba wax yar ka helaysa kale shawaqa waxba lagama arko shawaqa indhaha ku taagaysaan waxba lagama arko indhagaa ku daalla marka muttafaqun calay riwaayo kale wuxuu yidhi saciid ijtamacat haahunaa wainfarada cumaanu halkanay ku kulmeen saddexdoodii abubakar iyo nebi maxamed iyo umar cumaanna gooni buu istaagay firaaso kale aniga ii muuqanaysa oo wax tilmaama aana arag abubakar nebi maxamed iyo abubakar iyo umar saddexdoodaasi isku siiray ahaayeen xagga dhaqanka iyo cadaaladda iyo iqtisaadka iyo maamulka xogow sayidina cumaan suulna sheegtayn baa ku timid khilaafadiisa qaabka maamulka tawsiica iqtisaadka iyo dhaqaalaha ariiqo ka badan ariiqadii nabiga iyo tii bakar iyo tii cumar uu ku ijtihaaday buu la yimid dhib badanna kaga yimid idan waxaa saddexdan gooni ugu go-een sayidina cumaanna gooni u istaagay macnahana waa ku jira macnaha hadduu yahay khaaira ruuxaaniya oo rabbaaniya waa khayr hadday balaayo kala tahay ilahay nagad badbaadiyo wax sheegana weli ma arag anugu marka maanta fiirinaya xadiidka igu soo dhacday khawaair baa la culays ma laha macno kaloo muhiimaa jiro idiin sheego doono khatar labtirkiisu uu yahay wadaaduna aysan tilmaamin wazaada fii riwaaya riwaayo kale wuxuu ku daray xadiidka wa amani rasuul lah rasuulka ilaahay wuxuu ifaray bixifdi ilbaabi albaabka inaan joogo ifaray nabigu ima farina waa riwaayo kale waxaa lagu jamciyaa markii hore uu soo galay abi muuse nabigu uu arkay ee uu nabigu dana gudanayay albaabka celiyo ii waardiye oyaan la ii intaan dana gudanhayo nabigu ku yidhi markuu nabigu danaha dhammaystay weysiistay ceelka iska soo fadhiistayna albaabka inuu joogo ilaaliyo qabto hawsha go'aankeeda qaatay abi muusa qaatay nabigu wuxuu faray keliya markii hore nabigu dana gudanaya markii dambe hawshuu dhammaatay albaabku nabigu iska furaaduu rabayba go-aan buu qaatay marka albaabka inuu xidhnaado oo asagu nabigu uu soo daayo ciddi uu markaa u fasaxuun uu soo daayo muuse uu soo daayo qaala wuxuu yidhi saxaabigu wa amarni rasulku wuxuu i faray rasuullahi bixifdi baabi albaabka inaan ilaaliyo wa fiiha waxaa riwaayada dambe ku jira iyaduna ana cumaana xiina basharahu cumaan markuu u bishaareeyey abu muuse ugu bishaareeyey jannada xamid allaha tacaala ilahay buu ku mahadnaqay uma qaala wuxuu idhi allahu lmustacaan ilaahay baa laga kaalmaysanayaa balaayada soo socotee igu dhici doonta wa fii riwaayati limuslimiin allaahuma sabra cinda axmedna allahuma sabran wacala allahi tuklaan yani ilaahay baan sabr iyo dulqaad weydiisanaynaa buuri macnaha kale idiin sheegaya waxaa weeye muhiim jiddan ah sayidina abubakar sidiiq markuu nabigu dhintay dhib wuxuu la kulmay intuu noolaa weliguusan la kulmin intuu noolaa dhibaan soo marin buu la kulmay xil mas'uuliyad uuliyad xuruubu ridda diinkii oo laga baxay qabaa'ilka carbeedoo gaaloobay saxaabadoo dhammaatoo lee'atay qoraadii fuqahadoodii culimmadoodii ahlu badrin baycat ridwaan waa madheen dagaal aan nebi maxamed arag saxaabana arag baa abubakar ku habsaday oo jihaad ah oo naf iyo maal ballanaaftay nabigu balaayo kama dhigin abu bakar u bishaaree janno ugu bishaaree khayr buu ka dhigay waxoo dhan buu u daayay jihaadka iyo halganka iyo nafta ba'aysa ee dhimanaysa jidka ku dhimanaysa iyo xoolaha halaagsamaya fii sabiila laysa bala'an walaa fitnatan balaayihii fitna ma aha calىa fitnatin tusiibuhu calىa balwa tusiibuhu calىa balaa'in shadiidin yusiibuhu riwaayaadkii cumaan fitnaa timid balaayaa timid ayadoo idan cumaan yaa dilay dad islaam sheeganaya badankoodna muslimiin ahaayeen ayaa fitna ku dila isagoo madluumi laga gardaran yahay iyaguna dalamo ay yihiin dagaalkan marka muslimiinta dhex marahaya ee madaxda lagu laynayo ee dhiiggii lagu banaystay buu nabigu fidnadii balaayo u arkay kii u dhexeeyey muslimiin iyo gaalo murtadiin iyo muwaxidiin u dhexeeyey ee muslimiintu ay ku naafteen naafasho weligood aysan naafanin nabigu balaayo ma arag calayh isalaat wasalaam wa hadihi latiifatun daqiiqatu muhimatun jiddan indhaha kala qaada dhagahana fura mayd fahanteen mid kale cumar yaa dilay cumarna gaal baa dilay waa la wareemay isagoo salaad subax ku jira ayaa waxaa lagu dhuftay saddex nabar oo toorig laba afleey ah halkaa ilaa halkaa ka baxday mid halkaa xudunta ilaa dhabarka taabatay middaa maydhaqa ilaa sinta dambe tagtay dhacanaad saddexi toban sacman oo ku dhintan isaga hawshiisii gaalkii markaa dacin la qabto toori dheero laba aflaw halkaa dhexda ka miir qabtay intaan horena ka waalan gadaalna ka waalan buu watay ruuxii saa usoo minhu midkii ka kalena waa geliya xagguu wadaa koo iyo toban dhaawacay saddex-iyo toban u dhimatay dagaalka noocaasa ee masjid maxamed ka dhacay ee alkhaliifat alraashid almuxadat almulham uu ku shahiiday saxaabana ay ku leedeen nabiga ooma arag fitna iyo balaayo waa fii sabiila gaal hawshii weeye macnaha miyaad fahanteen khaaira iyadna qiimo badan weeye tan ayadu inay min allaahi tahay waa ku dhaaranhayaa tii horaan shaki ka qabaaye intaa waa kaftankay wa qowluhu uu yidhi saxaabigu wajaha bifatxi اlwaawi wa tashdiid اljiim ay tawajaha wey wajaha haahunaaso laguma dhin abu nabiga baado goobayey tawajaha laga wada wa qowluhu bi'ra ariisin uu yidhina huwa bifatxi اlhamzati wa kasri الraa'i wa bacdiha inay culammadu sheegaan waa laga yaabaa macnaha laakiin weli anuu ma arag anugu intaan fiiriyon baan ka hadlay in wadaadduhu sheegan waa dhici macno bannaanka yaallo wey oon qarsoomaynin wadaadduhuna inay sheegeen bay u badan tahay haddaad aragtaan iisoo sheega <coughs> huwa bifatxi اlhamزati wakasri الraa'i wabacdiha yaaun munaatun aw muhannaatun min taxtu saakina uma siin muhmala wahuwa masruufun wahum in la sarfiyo bira ariisin la tanwiiniya way bannaan tahay bui wa minhu waxaa ka mid a man manaca sarfo in la sarfiya dadiido bira ariisa yidhaahdo oon hoos aan tanwiin siinin wاlqufuna bdm اlqaafi wتشhdيid اlfaa'i huwa اlmabniyu xawla اlbiri huwa اlmabniyu xawla اlbiri waa waxa laga hareeraha ceelka laga dhisa weeye karkaarka iyo mooskaas biyaha lagaga celiyo ceelka iyo dacda inay dib ogu noqoto iyo biyahaas ayaa la yidhahda waqowlu calaa rislikan bikasri rai cala almashhuur wa qiila bifatxiha waa la yidhahdaa raslika iyo rislikaba waa la akhriyaa ay erfiqu weeye tartiibso kaadso waxbaha degdega waa kaa furahayaa macnahaasaa laga wada maxalu shaahidku xadiidku sheekhu u keensada waxaa weeye macaanidkaa inoo dambaysee nebi maxamed baa ugu bishaareeyey janno saxaabada dhowrkee saddexda ah waxaa la faray abu muusa asuna waa ugu bishaareeyey wuxuu daliil u yahay wixii khayre wanaaga ee muslim ku farxo in lagu bishaarayn karo lannu nabigu wuxu alay slacamaasha waxaa u fadli badan ka mida ah, u fadli badan suruurun tudkhilu calaa muslimin ruux muslimood ka farxiso wax ka khayr badanba ma jiro ninkaad marka wanaag u sheegto uusan filaynin waxaa weeye haddee uu kuu ducaynaya وعn أbi هurata رضي الله تaعالى عanه قاala kuna قcuuda xawla rasuuli الlahi sl ي sm rasuulka ilah hareeriisaanu fadhinay وmacana abubakr وcumar cumar abubakrna waa nala joogeen fii nafarin raxan iyo rucub macee koox baanu ahayn wey faqaama rasuul الlah rasuulka ilahi baa istaagay min bayni adhurina bartamahana uu ka istaagay faabطa calayna waa nugu soo daaho waan tiigsannay nabigan laf inagoo koox abubakr iyo cumar marka cabaar la fadhiiyo nabigu dan buu u baahday istaagay markuu istaago nabiga aan sugi soo laabto waa tiigsanay in nabaru naga maqnaa wa khashina waxaanu ka baqnay an yuqtadaca in la goosto nabiga looga baxo duunanaa sokadayada inta naga sokayso cadow inuu oga baxo annaga isaga dhexdiisa inuu cadow oga baxo wafazicnaa waanu argaxno waa cabsannay faqumna waanu istaagnay fakuntu waxaan ahaa buuhi man fazica ruux u horreeya dareen qaada waa la odhan karaa waan wada argaxnay laakiin ruux u horreeya dareen waa nabiga de amaa dhib nabigu saa uma soo daahi jirin ruux u horreeye dhibkaa qalow u yidhaahdo qalbigiisu baan ahaa waa dhici kartaa fasaca waxay kaloo noqotaa birmad bay noqotaa ruuxuu u horreeya nabiga doonee orday baan ahaana way noqon kartaa labadaa macanaba way ku timaada fa kuntu awala man fazica ruux u horreeye dhaqaaqay ama nabiga baadhay ee gurmaday baan ahaa ama dareenkuba uu galay xadiidkani wuxuu ahayd wadaadka muxaq inuu sheego inuu soo hormaray xadiidkan wuu soo hormaray baynu xadiid ku soo maray qudhigiisa ka fiiriya baabka konton iyo koobaad markaan baabkaas soo marayay waxaa idiin soo sheegay inuu iman doono oo toddobaboqoiyo uu ku iman doono meel dambo kun iyo dhowrna uu ku iman doono marka waana abcadii saddexaad kitaabku dabcadii saddexaad buu maraya maaha tii kooaad tii kooaad baa loogu dulqaataa walaaas wadaaddaa wax taqiijiya kitaabka mar haddii mar labaad la daabaco mar saddexaad la daabaco waa in la tirfac tiro oo la naashnaasho oo wax walba dib loo istidraagaa la doonaya bani aadam ma khalad lagama waaye fakuntu waxaana awala man fazaca fakharajtu waan baxay abtaqii rasuul la rasuulka inuu raadinaya xataa aataytu ilaa aan tagay buuhi xaa'iطan lilansaar beer ansaareed baan galay xataa aataytu ilaa aan gaadhoon aan tagay buuhi xaa'iطan lilansaar oo libani najaar beeray ree ansaar lahay waliba ree bayne qoyska nabi maxamed reeawogii ahaa wey ree abtigii maa reeawogii inagu ismidma ninoo nin aabbaha qoyska dhalay reeawow baan dhahnaa hooyadaa qoyskana reeawow baan dhahnaa aaiinayda ah, qoyskadha waa awowga qoyskadhan waa awowga laakiin cinda alcarab awowgaa iska daaya midka shanaad qoyska dhala weli waa reeabtigaaba yaqaanaan marka qoyskan waxay dhaleen hmm, cabdulmualib bay dhaleen cabdulmualib bay dhaleen cabdullahina wuu ka guursaday oo aaminaan reer bani <clears throat> marka akhwaal marka le marna reer abtigii baa nabiga laga dhigaa oo xagga waxaa la firinaya hooyadii baa la o reer bani zuhra ah cafwan najaariyiintuna laakiin waxaa waa cabdulmuطalib bay dhaleen oo halkaasaa laga keenaya awownimada xataa ataytu ilaa aan tagay abtinimadan ujeedaa xataa ataytu ilaa aan gaadhay buhi xaa'idan beerow lil ansaari u ahatay libani najar fadurtu waan ku wareegay bihi xaa'idkii beerta baan ku wareegay hal ajidu lahu baaban albaab ma leeyahay anoo baadhaya beer si fiican u wadan weeye waan ku wareegay meel un aan ka galo falam ajid albaab ma heli faidaa rabiicun waaba kanaal ama gacan ama keli rabiicun waa meesha yare biyo qaadeen biyuhu maraan biyaha bannaanka ku daay meeshay loo soo jeexay ay beerta ka galaan ayaa rabiica la yidhahdaa faraqa yarka ah ama fardaanta yarta ah ama kanaalka ama keliga ama gacanka yarka ee beerta gelaya faidaa rabiicun waaba keli yaroo yadkhulu gelaya fii jawfi xaa'iطin beer gudaheed gelaya oo min bi'rin ceel ka imanaya xaggee gacanku ka imanaya iyo faraqu ka imanaya iyo keligu ceel bannaan laga soo jeexay min bi'rin khaarijatin ceel bannaanka ah ayaa laga soo ceelkaasaa wadaan laga soo shubaa keliga lagu shubiya kanaalka gacankaasaa qaadi beertii buu biyuhu geynaya gacanku warabiic buuhi mualifku waxaa weeye ama raawigu aljadwal sahiir waa fardaanta yarta ah, gacanka yarka ah faxtafaztu waan xuluushay buui ixtifaasku waa markaas dhuubto meel ruux weyn mari karin baa intaas dhuubto ismaqiiqdaad dawaca iska dhigtaad ka gelaysa faxtafastu waan xuluushay waan isgareeyo waan isdhuubay fadahaltu calaa rasul rsulka ili baan u galay faqaala wuxuu hi abu hurayra ma abu hurayra ninka soo galay faqultu nacam nabelo yaa rasuul allah qaala wuxuu uhi maa shaanug maxaa ku keenay xaggeed iga soo raadaysa aba soo dhunto beer baan iska soo dhexgalay aggeed xaggeed ka soo gashay beerta albaabkana maadaan ka soo gelin qultu waxaan ihi kunta waxaada nabi allow bayna adhurina dhexdanaadaa joogto waadna dhex fadhiday faqumta waad istaagtay faabطa'ta cayna waad ugu soo daahda waa ku tigsannay fakhashina waxaanu ka bacabsannay col baa iska jooga gaala yuhuudi balaaya joogtee iyo munaafiqiine an tuqtadaca in lagu goosto lagaaga baxo duunana sokada iyada oo balaayo kuu baxdo fafazacna waa kuu baqno waa cabsano waa argaxnay fa kuntu waxaan ahaa awala man fazaca ruux u horeeye kusoo raadiya kusoo doona awala man alaba man baxaa canka saasaa loo jeeda faataytu hada alxaa'ita beertanaan imidu raadkaadi soo dhaafi waayey faxtafastu waa is ururiyey oo waa isdhuubay kamaa yaxtafizu aclabu dawacadu say u xuluulatay maqasha iyo ogu dhacdo iyo oodaha oga dhacdo oga xuluulato oga gasho wa haaulaai الnaasu waraay dadkuna waa kuwa way daba socda buuri keligay mahe colkii iyo muslimiinto dhan waa soo gurmanayaan waa lagu raadinayaa anaa u soo horreeyey faqala wuxuu ya abaa hurayrata wa acطaanii naclayn nabig wuxuu hi abaa hurayrow kabihiisina waa ii dhibay labada kabood buu ii dhibay faqaala wuxuuna yidhi idhab naclaya labadan kabood sii qaadoo la tag haatayn ee kuwan ah faman laqiita ninkaad la kulanto min waraa'i hada alxaa'id derbigan gadaashiisa aad kala kulanto isagoo ordahayoo socdo gurmanaya yashhadu an laa ilaaha ila allah alla mooye ilah kale inuusan jirin xaq lagu caabudana qirsan mustayqinan uu rumaysan yahay bihaa kelimadaasi qalbigu laabtiisu iyo wadnihiisu fabashir biljanna janna ugu bishaaree ninkii laa ilaaha ila allah maxamadu rasul si xaq ah oo yaqiinah wadakara alxadiia xadiidkii buu sheegay abu bituuli xadidkii dheer rawah muslimed garanaysaanee cumar ka hor yimid markuu abuureer kabii soo qaatay saa u soo baxayba ruuxii u horreeyey cumar buu ahaa isagii cumar wixii dhexmaray iyo gartin axmed uu qaadayna waad ogtihiin bay ila tahay rawaahu muslim alrabiicu waxaa weeye annahru sagiir waa webiga yarka ah gacanka yarka ah wa huwa اljadwal waana kanaalka bifatxi اljiimjiinka la kordhabahaya kama fasarahu fi اlxadiiث sida raawiga xadiidka ugu sheegay uu ku yidhi wاlrabiicu اljadwal الsagiir wqowli ixtafastuna ruwiya biاraa'i wbizaayba waa la wariyaa ixtafartu inaad tidhaahdo oo ra' ka dhirtay ixtafastuba waa la sheegaabu wa macnaahu bizaay za haddii la akhriyana tadaamamtu waan is-urursha wey min adammi waan is-ururshay wa وتصاغرت waa isyareeyey xataa amkanani duuul ilaa ii suura gashay meesha inaan ka galo idankana waxaa ku jira in dadka ahlu khayrkaa loogu bishaaray wixii wanaagay la kulmaan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam